ahli ahlisunna waljamaaca taskiyatu nafs nafta oo la tahiro oo macaasida iyo xumaanta laga tahiro oo wixii ma'muuraadah ee la faray ee wanaag ah nafta lagu dhaqo oo lagu toosiyo waxay ka mid tahay asl min usuuli ahli sunnati waljamaaca maxay tahay taskiyo maxaa looga jeeda taskiyatu nafs maxaa looga jeedaa taskiyatu nafsi eraygaa taskiya waa masdar zakaa wuxuuna ku yimaadaa laba macno xagga luqada carbeed altahiir iyo annamaa tahiir dahiritaan shayga la dahiro oo zakaytu haada thawba haddaad tidhaahdo macnaheedu waxa weeyaan maradaa waan dahiray macnaheedu waa nadiifiyey ayay luqahaan noqonaysaa waxay kaloo noqotaa eh, maalan waxaad ohan kartaa zaka almaalu ama zaka zarcu waxaa weeyaan maalkii wuu batay waa kobcay beertii way eh, fuftay way badatay eh, markaa labadaa macne ayaa loo yaqaanaa luqada carbeed markaynu ka hadlayno istilaaxa sharciga ahna ee kama duwana labadaa macnood labadaa macno unbuu istilaaxa sharciguna ku imanayaa waxay noqonaysaa eh, nafti in la tahiro oo laga tahiro waxyaabihii awsaakhda ahaa laga tahiro awsaakda talo maxaynu uga jeednaa ma wixii biyaha lagu meydhayay baad moodaysaa wasakhda jirka ku dhacda ma ahatay inu gal leenahay waxaynu ujeednaa waxa weeye waa waxyaabaha bugtada ah ama macaasida ah ee qofka ku dhaca oo laga bilaabo shirkiga nifaaqa maxaan ku dhaha xasadka qofku inuu xaasido waa cudur shirkigu waa dembi weyn oo yani ka soo horjeeda tawxiidka waa cudur waxaa la yidhaahdo riyaaga iyo istusku waa cudur cujbiga inuu qofku maaragtay isyaabgeliyo kibirka isla weynida cudurrada noocaas oo fara badan itibaacu lhawaa qofkoo hawadiisa raaca oo naftani waxay jeceshahay iska raaca adduunye jacayl oo qofku adduunyada uu ku mamanaado oo xaqi ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ilaawo waxaas oo dhammi waa cudurro qofku naftiisu ay xambaarsan tahay oo cuduradaas waxay noqon karaan mid qalbiga degaya sida kuwaynu sheegnay oo kale mid wuxuu noqon karaa mid afka ka soo baxayo carabka ah sida maalan xanta isku dirka iyo namiimada caytanka oo qofku qofkii muslimkaa u caado aflagaada u la yimaado waxyaabahaasoo dhan iyo wixii ka yimaada gacmaha iyo lugaha ee dunuuba ee macaasi ah ee kala duwan waxaasoo dhan baa qofku la doonaya inuu iska tahiro markaa tadhiir macnahaasay ku imanaysa oo waxay yidhahdaan culimmadu attakhliya ay yidhahdaan attakhliya qofku macnaa inuu ka madhnaado oo naftiisa ka dhammeeyo ka khaali yeelo oo ka safeeyo cudurrada noocaasaynu taabannay macnihii labaadoo ah dee tanmiya iyo ziyaadin iyo kubcin iyana waxay noqonaysaa waxaa la yidhahda markaa dee awsaaftii wanaagsanayd tilmaantii wacnayd ee sharcigu dalbay in naftii markaa lagu rabeeyo oo waxay noqonaysaa tawxiidkii ikhlaaskii runtii ammaanadii wixii noocaasa ah, akhlaaqiyaadkii wanaagsanaad oo dhan cabsida iyo khawfka qofku alla subxaana wa tacaala ka yaabayo rajaha uu rajaynayo alla subxaana wa tacaala xaggiisa uu khayr badan ka filanayo wixii noocaas ahaa ee akhlaaqiyaadka wanaagsan iyo ictiqaadaadka wixii ku saabsan inuu naftiisa ku rabeeyo oo ziyaadadaana la yimaado waa macnihii labaad halkaa waxaad garatay markaa waxay noqonaysaa taskiyadii nafti in la tahiro xumihii laga tahiro wanaaggiina loola yimaado waxay yidhaha takhliyatu qabla taxliya ta dambena taxliya la yidhaahdaa oo qofku inuu waxaa fiican oo dhan la sheegay inuu naftiisa ku toosiyo wixii xumaay o dhanna nafta uu ka tahiro khulaasadeeda marka waxay noqon kartaa inaynu idhaahno islaaxu nafsi wa tahiiruhaa can طariiqi اlcilmi الnaafici wاlcamal الصaalix wa ficli اlma'muuraati wa tarki اlmaxduuraat waa in naftii la tahiro iyadoo loo marayo cilmigii sharciga aha ee naafica ahaa ee isla markaana lala imanayo waxyaabihii ma'muuraadka ahaa ee laysfaray ee isla markaana laga fogaynayo wixii maxduuraad ahaa ee xumaan ahaa ee layska reebay macnahaas ayay noqonaysaa cibaaradan ama ataskiya wax looga jeedo haddaynu ka hadalno ahamiyaddeeda taskiyadu ahamiyad aad u weyn bay leedahay wujuuh dhowraynu ka eegi karaa waxaa kowka ka waxaynu leenahay innahaa muhimmatu rusul waa muhimmadii rususha lala soo diray taskiyadu qofka inuu isdahiro waxa weeyaan waa muhimmadii rususha lala soo diray oo allah subxaanaه wa tacaala qur'aankiisa ayuu ku caddeeyey huwa aladii bacaa fi اlummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatih wayuzakiihim wayucallimuhum اlkitaaba wاlxikma wain kaanuu min qablu lafii ضalaali mubiin allah subxaana wa tacala wuxuu soo diray nebiyullaahi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh nimankii ummiyiinta ee carbeed ee waxna aan qori jirin waxna akhrin jirin baa laga soo dhex saaray muxuu gudanayaa rasuulku oo ahdaaftiisu maxay ahayd aayaadkii buu ku akhriyayaa yatluu calayhim aayaatih wayusakiihim wuu ahiraya alla subxaana wa tacaala oo wuxuu ka tahirayaa min ashirki ila altawxiid ilaa aayadda xaggeeda dambe ayaa waxaa lagu sheegay waxay ku sugnaayeen la fii dalaalin mubiin baadinimo aad u weyn bay ku sugnaayeen haddaad hoosta khadad badan ka dhigto waad heli kartaa baadinimadaa cad ee ilaahay sheegay maxay ahayd aad bay u fara badnayd xag caqiiday ku saabsanayd xag akhlaaq bay ku saabsanayd xag dhaqan bay ku saabsanayd waxay ahaayeen dad aad u lumay oo fogaaday bay ahaayeen kuwaas waxaa xun ee ilaahay sheegay baa rasuulku ka dahiray wayusakiihim min ashirki ila tawxiid shirkigii baa laga dahirayaa tawxiidkii uula yimi rasuulku salawaatu ullahi wasalam oo loo saaraya wuxuu ka dahirayaa min alriyaa ila alikhlaas istuska iyo waxyaabaha isna shirkiga ah buu ka dahirayaa oo wuxuu u rarayaa waxa le ikhlaaska iyo alla dartii wax loo sameeyo wuxuu ka dahiray min alkadibi ila asidqi beenta iyo wixii caadow lahaayeen buu ka kaxaynayaa oo ka nadiifinayaa sidqi buu u rarayaa min alkhiyaanati ila alamaana khiyaanadii buu ka rarayaa oo wuxuu oo ka safaynayaa oo wuxuu ku barbaarinayaa oo ku dahirayaa waxaa la yidhaha ammaanada oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi taskiyadu markaa macaanaas o dha imaanaysa kibirkii iyo isla weynidii iyo waxay qabeen nimankii jaahiliyadii carbeed ayuu rasuulku salawaatu ullahi wasalam aley ka dahirayaa oo tawaaduc iyo dad maaragtay hoggaansan oo ilaahay subxaana wa tacala u hoggaansan o isdhudhigaya ayuu rasuulku salawaatu ullahi wasalam aleyh ka soo saaray taskiyada marka aayaddaas ilaa saddex aayadood oo la macno ah baad qur-aanka ka helaysaa oo saddexda qodobee lagu sheegay qur-aanka uu ku akhriyaya rasuulku iyo taskiya uu dahirayo iyo baritaan uu barayo kitaabka iyo xikmadoo sunnihiiya sida imaamu shaafici uu yidhi haddaad aragto qur-aanka iyadoo kitaabka ee alxikma ay la socoto oo la xidhiidhsan tahay waxaad fahmaysaa xikmadu inay tahay sunnihii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka wuxuu barayey eh, kitaabka iyo sunnaha saddexdaa qodob saddexdaa ayadoo kalena way wataan oo waxaad moodaa inaan kala baydhin mid waxay ahayd ducadii nebiyullaahi ibraahim ilahay maruu ka warramayey rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatika wayucallimuhum alkitaaba walxikma wayusakiihim innaka anta alcasiizu alxakiim oo macnahaas nebiyullaahi de ibraahim calayhi salaam uu ku ducaynayo oo ducadiisu ay tahay ilaahay ummaddatan inuu u soo saaro nebiga tilmaamaha leh waxaa la mid a ah aayadda kale fii suurati albaqara ayaana ku sugan kamaa arsalnaa fiikum rasuulan minkum yatluu calaykum aayaatina wayusakiikum wayucallimukum alkitaaba walxikma wayucallimukum maa lam takuunuu taclamuun aayadda u dambaysa waxay tahay oo iyana macnaha xambaarsan aayadda fii suurati آل عمران لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نبي الله موسى عليه السلام alle markuu ka warramayey yani ile waa muhimadii rususha mabdaan aynu ka hadlaynaaye markii fircoon loo diray idhab إلى fircawna إنه طغى فقل hal laka إلى أن تزكى caynkaa ku dheh baa liihi war fircoonow ma kuu sugnaatay oo ma aqbalaysaa inaad isطahiriso oo aad nadaafad qaadatid oo aad muwaxid noqoto ilahay rumaysid marka taskiya waa nabiy llaahi muusa lali caynkaa ku dheh oo fircoon u sheeg taskiyadu waa ariiqu اljanna jannada waddadeedii weeyaan oo allah subxaanahu wa tacaala waa inooga warramay wa amaa man khaafa maqaama rabbih wanaha annafsa can ilhawa fa ina aljannata hiya alma'wa qofka ka cabsada is-hortaagga rabbigii maalinta qiyaama is-hortaagayo ka cabsanaya wanaha annafsa can ilhawa oo naftana ka reebay waxa hawada waxay jeceshahay ee xun ay naftu rabto ka reeba waa taskiyadii xumay buu nafta ka dahirayaa oo ka reebayaa qofkaa hoygiisu waa jannada ayuu allah leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa allah leeyahay aayad kaloo fii suurati طaaha waman yaatii mu'minan qad camila الصaalixaat faulaa'ika lahum الdarajaat اlculaa jannaatu cadnin tajrii min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha wadalika jazaau man tazakka oo qofkii yimaada maalinta qiyaame isaga oo acmaal wanaagsan la yimi oo saalixaad ah allah wuxuu sheegay inuu darajaad sarsare leeyahy oo ah jannooyinka maaragtay webiyadu ay socdaan marka alla wuxuu yidhi wadalika marjicu damiirku waa halkaa lasoo sheegay oo ah waxa wanaagsan ee ilaahay siiyey ee jannaadka ah waa jazaau man tazaka waa kii isdahiray ee isnadiifiyey abaalkiisi weeye ayuu allah leeyahay subxaanaه wa tacaala waana sida ibnu kaiir uu ku fasiray ay طahara nafsahu min الdns واlkhabث والshirki وcabad اllaha waxdah laa shariika lah waa qofkaa naftiisii ahiray jannadii baa ilaahay subxaanaه watacaala siinaya marka waxaynu ku helayna jannada waa taskiya jannada maxaad ka garanaysaa hiya jannaة طaabat وطaaba naciimuha fanaciimuhaa baaqin walaysa bifanin waa meel barwaaqo ah oo nicamteedu ay daa'im tahay ilahay waxaan ka rajaynaa subxaanaه wa tacaala an yajcalanaa min ahli janna allah inuu naga dhigo dadka ahlu jannada jannadaa taskiya lagu helaya meesha barwaaqada ah ee ilaahay qur-aankiisa ku sheegay ee rasuulku sifeeyey oo sidaynu adduunka ugu mamannahay haddaynu fahanno oo dadka waxaan ohan lahaa ragga tulaabulcilmiga xaadi larwaax ilaa bilaadi alafraax ha akhriyeen haddii dad badan akhriyaan kitaabkaa waxa bahasha ina wereerisay ee maanka inaga qaaday adduunyaah waa laga dhaqaaqi lahaa wax yar wixii laga rabay unbaa laga qaadan lahaa laakiin layskuma lumiyeen saynu nahay oo dadkani markay jannada galaan sida fii saxiix muslim ku sugan iclaanka la siinaya baa kugu filan taba maxaa loo odhan doonaa inna lakum an taxyaw falaa tamuutuu abada waxaa leedihiin inaad noolaataanoo weligiina idinaan dhiman weligiin dhiman maysaan geeridii waa isdayseen geeri ma ku daynaysa hadda adduunyo wax kastoo ilaahay kuu dhiibo cumri kastooad noolaato si kastood u raaxaysato waxaa ku sugaya waa geeri macangooyaa ku sugaya maxay kugu taraysaa marka dee waxaad dhadhansatay iyo waxaad cunaysay maxay ku tari mar haddii kaas kaa dambeeyo inna lakum an tasixuu falaa tasqamuu abada waxaa leedihiin inaad caafimaad ku noolaataan oo weligiin aydinaan bukoon jannada lagama yaqaan xanuunte xanuun ma jiro madax xanuun ma jiro calool xanuun ma leh waa meel eh, ilaahay subxaana wa tacala ugu talagalay abaalmara dadka muminiinta soomaalida waxay tidahdaa shaydaankan xanuunsan meela ka keen mooyaane macnaha say qof walba da xanunsanaya adunka wax jooga waxaa loo odhan doonaa ina lakum an tashibuu falaa tahramuu abada waxaa leedihiin inaad dhallinyarannimo ku sugnaataan oo aydinan weligiin gaboobin gabowhu gabo waa karaga daashaday oo maxaanku dhahdaa nin wali wuxuu ka baqayaa un inuu maaragtay la yidhaahdo waa oday meelaha qaarkood dee laga xanaaqaa manigaa odaad leedahay ooa dhici karta inaad lagu dagaalamaba marka waxaa weeya odaytinimadu ma laha jannada laguma yaqaan odaytinimo iyo gabow dhallinyaranimaa lagu yaqaan waxaa leedihiin an tancamuu ina lakum an tancamuu falaa tab'asuu abada inaad nimcaysataan oo weligiina aydinaan baahanin wixii adduunya lagu yiqiinay ninku hadduu waxoogaa dhaqaalo ururiyo kolley waa baqayaa waayo waxay dhaha carabtu idhahdaa addunya yowmun wa yowmun lihayrika ku dhaafi doontaa maxaa soo socda xilli jilaal xilli diraaceed xilli caynkaas waxbaa la xisaabsanaya aakhira laguma yaqaan ilaahay jannada hana geeyo wa tacaala waxaa eh, ahamiyada ku tusinaya eh, mawduuca taskiyat nafs allah subxaana wa tacaala qur-aankiisa ee eh, suurad ka mid ah ilaa koob iyo toban shay buu ku dhaaranayaa wuxuuna u dhaaranaya maxay tahay dhaartu wax sahlan maaha allah isagoo makhluuqaadkiisa waa u bannaanta inu ku dhaarto markuu dhaartay muxuu yidhi horta muxuu ku dhaartay bal tiriya waa koob iyo toban dhaarood waashamsi waduxaaha waalqamari idaa talaaha wاlnahaari ida jallaaha wاlleyli idaa yaghshaaha wاlsamaa'i wamaa banaaha wاlardi wamaa طaxaaha wanafsin wamaa sawaaha faalhamaha fujuuraha wataqwaaha qad aflaxa man zakaaha waxaa liibaanay man zakaaha qofkii nafsida tahiray laba tafsiir baa ku jira lakin tafsiirkaas baynu qaadanaynaa xoog badan oo sufyaan ibnu cuyayna iyo qataadiya kayrkoodba waxay leeyihiin qad aflaxa man zakaa nafsahu biطaacati اllah wa saalix اlacmaal waxaa liibaanay qofka naftiisa tahiray oo acmaasha wan wanaagsan maxaan ku dhaha ku tahiray qofkaas ayaa liibaanay saas buu leeyay allah subxaana wa tacala sida aayad kaleba ay tilmaamayso qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasalla waa kaa la yidhi wa tacaala e, mawduuca muhimmadiisa waxaa ku tusinaya naftan kuu lamaan ee ilaahay subxaana wa tacaala uu kugu abuuray waxa weeyaan waa waa cadow oo xumahay ku faraysaa oo shar baa ku lamaan nafta shaydaanna waa weheliyaa marka horta cadowga daakhiliga ah waxay dhahaan cadow daakhiliga cadow khaarijiya jira soo ma si kaynu maanta u dhigaynaa cadowga daakhiligi waa nafta cadowga daakhiliga ah ee khatarta ah ee nafta ah in aad la jihaado la kafaxid baa loo baahanya oo nabiyullaahi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu calayh khudbatulxaajaha markuu dadka la hadlayo wuxuu odhan jiray wanacuudu billaahi min shuruuri anfusina ilahay waxaan ka magan gallay nafta sharkeeda nafta shar bay leedahay xumaan bay leedahay oo waa ka ducaysan jiray rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu odhan jiray allaahuma alhimnii rushdii waqinii shara nafsi ilaahayow hanuunkayga igu toosi oo dee naftan shaydaanna waa ku limaadee malag isaguna wanaagga ku dareensiinayana waa jiraa markaa nafta hanuunkeeda igu hagaaji sharkeedana allow iga badbaadi ayaa nebiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayh uu ku ducaysan jiray ducooyinkiisu way fara badnaayeen uu naftan ilahay ka barijiilaya inuu hagaajiyo allahuma aati nafsii taqwaaha wazakiha anta khayru man zakaaha anta waliyuha wa mawlaaha yani allow naftan waxaad siisaa taqwadeeda cabsideeda oo ahir waa tahiirun waxa uu dalbaya nabiy llaahi moxamed ullahi wasalaamu calayh markaa naftu khatar weyn bay leedahay oo inay meel xun kaa turtaa dhici karta oo loo baahaya marka in la xakameeyo oo diinta lagu toosiyo oo xumaa laga rabo wuxuu hi wannafsu kaifli in tuhmilhu shaba calaa xubi ridaaci wain taftimhu yanfatimi hadal caynkaasuu ninkii naadimka u lahaa oo naftan wuxuu ka cabirayaa in maxaan ku dhahdaa ay sida ilmaha yaroo kala tahay ee naaska nuugaya oo ilmaha naaska nuugayaa haddii laysagaba daayo hooyadii ay u daysa naaska wuu iska wadanaya unde naaska ogow isagoo ilka waaweyn leh hadduu doono ayuu iska jaqaya weligiiba ka tegi maayo haddii ay ka guriso ay ka joojisana maxay noqonaysaa dee uu ka gurhaya marka naftu waa caynkaasoo haddii aad ku sii dayso xumaha maanta hadday xuma ay ku dhacdo berrina way rabtaa soo ma haddii caajis iyo wahs iyo meelaha makhaayadka sheekayn iyo gidaara farfadhiisi iyo sheeka berreleeda soomali baynu unahay taasi fadhi ku dirirka sheekada hadday baratayna way iskala qabsanaysaa mid halkaas ka wadaysaa weligeedba inaad ka soo fujiso ka guriso oo tidhaahdo naf yahay in badan baad wadatay maanta anaa soo jeestay soma aragtid marka waxa weeyaan eh, waa in la guriyaa nafti wuxuu idhi eh, fasrif hawaaha waxaadir an tuwaliyahu ina alhawaa maa tawallaa yusmi aw yasmi yani waxaad ka digtoonaataa buu idhi hawada naftan hawadeeda oo naftani hawa wadata oo waxaad ka digtoonaataa horta ka leex hawada oo dhinac uga waxaad ka digtoonaataa inay inay maxaan ku hawadu ku maamusho oo hawadu madaxa kuu noqoto oo maxaa ka imanaya haddii hawadu madaxa kuu noqoto oo nafta hawada waxaan ay wadataa ay kaxaysato dee waxa wey waa ku dhagaadkaraysaa oo dhagahay kaa awdaysaa oo lagu arkay wax dambe wax kastoo laguu sheego sayax kugu duuli maayo waxba ku geli maayaan ilahay waxbaa ku wate soo ma marka waxa weeyaan naftu Eh, ahamiyada mawduuc waxaad ku garanaysaa naftan kugu lamaan xaalkeedaa taqaanaa inay khatar tahay waxaan isu sheegaynaa isdareensiinaynaa in qofku uu toosnaado oo nafta uu ka adkaado waa tawfiiq min allahi tabaaraka wa tacaala allah baa arrintaa bixiya waxa qofku uu awoodu leeyahay ma oo allah qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay walowlaa fadlu اllahi calaykum waraxmatuhu maa zakaa minkum min axad walaakina allaha yuzakii man yashaa haddii ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisa aan idinku lamaanayn wax idinka daahir noqon lahaa idinka toosnaan laha ma jiro ilahay cidduu doono ayuu daahiraa bal illaahu yuzakii man yashaa alla subxaana wa tacala cidduu doono ayuu allah subxaana wa tacala u dahiraa ilahay nafteenna haynu hagaajiyo cidduu doono allah subxaana wa tacala u dahiraa arrintaasi marka waa arrin muhima qofku inuu fahmo oo aad dareenti inaad tahay adugu horta addoon baahana abaad tahay oo in lagu hagaajiya aad u baahan tahay oo awood ma lihid aad naftaada kaga adkaatid haddaan ilaahay kuu kaalmaynin walidaalika hadda marka la addimaya waxaad maqlaysaa mu'adinku wuxuu odhanayaa xaya cala asalaa xaya cala alfalaax war salaadda u kaalayahay war liibaanta u kaalayahay maxaa la odhanayaadoo rasuulku ina faray inuu nidhaahno markaynu maqallo arrintaas laa xawla walaa quwata ila billah macno weyn bay ku fadhidaa eraygaas macno weyn bay leedahay oo macnaheedu murtideedu waxa weeye ilaahadow waa la yeedhay halkaa oo libaanta u kale baa layleeyahy oo salaadda u kale baa layleeyahy laakiin anugu wax awooda malihi halkan waxaan ku tago oo fadhigaan aan kaga kaco oo aan ku socdo oo karti iyo raganimo ah ma haysto haddii xaggaaga aanan ka helin khulaasada waa intaa marka waxa weeyaan ilaahay haddaanu kuu kaalmaynin waxba qaban kari maysid ibnuqayim raxmatullahi aley kitaabkiisa madaarij saalikiin mujalad koowaad safxadda wuxuu leeyahay waqad ajmaca alcaarifuuna biاllah cala ana alkhudlaana an yakilaka allahu ilaa nafsik dadka alla yaqaanka waxay ku ijmaacsan yihiin hoojinta qofka la hoojiya waxa weeyaan in naftaada laguu daayo adiga naftaada laydiin baxo oo l bal nin baad tahay meel iska soo saartee meel iska soo saar insaa lagu daaya rabisaa ku galo markaasaa lagu hoojiyo lagaa dhaqaaqay waxaa la yidhaahdo tawfiiqa in la waafajiya khayrkana waxa weeyaan wاtawfiiqu anlaa yakilaka allaahu ilaa nafsik waafajintuna waa naftaada alla ku dayne lagu tabantaabiyo lagu toosiyo walidaalika wuxuu leeya ibnuqayim maruu kitaabkiisa kaali madaaru saalikiin sheekhiisa ibnu taymiya aad ugu ta'asursanaa sheekhiisu aad u jeclaado aad yaabaysa mar kastaba afkaa ka dhigi maayo kitabadiisa markaad akhrido marka wuxuu leey kitaabu mar iisoo diray oo baa waxaa ku yiilay buu yidhi maaragtay mansilatu khushuuc baan hadlayay madaarisa laakiin mujarad koowaad wuxuu leeyahay eh, maaragtay weliba aad dee marka eh, xagga tacabudka iyo ta'alluha su ta'asuray buu ka sheekeynaya wuxuu leeyahay eh, nadmi yarow iisoo qoray waxaa ka mid ah u odhan jiray ibnu taymiya ana alfaqiiru ilaa rabbi albariyaati ana almusaykiinu fii majmuuci xaalaati ana aldaluumu linafsii wa hiya daalimatii waalkhayru in yatinaa min cindii yati laa astaiicu jalba manfacati walaa cani nafsi lii dafca madaraati wuxuu leeyahay faqiir baanahay oo maaragtay makhluuqaadka dhan rabbigii iska lahaa allahaasaan u baahanay baahanana wax saxmaad baahanaa tahay de yaa ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallaahu huwa alghaniyu alxamiid dad yaha waxaa tihiin fuqaraatihin antum lfuqaraa ila allah yani dad baahanayaala oo allah u baahan baati baahidu ma aha macnaha yaree qofka maskaxdiisa kusoo degdegaysa oo ah in la yidhaahdo waxoogaa xagga jeebkaan ka nacasaysanahay maaha faqiirku waa baahane faqri daati baa leeyahy faqri daati weeyaanoo marna lagama rajo qabo inaad faqri goysid marna faqri goyn maysid waad baahan tahay in lagu hanuuniyaad u baahan tahay in lagu hagaajiyaad u baahan tahay in janno lagu siyaad u baahan tahay in risq lagu siyaad u baahan tahay in caafimaad lagu siyaad u baahan tahay in awlaad lagu siyaad u baahan tahay in amni iyo nabadgelyo lagu siyaad u baahan tahay saa un ku wade maa baahanaa tahay de bal mar baahi goynaysa sheeg markaad jannada caga dhigato markaasaad baahi goynaysa wallaahu huwa alghaniyu allahna waa alla hodana hodantinimadiisu waa daati loogama hawaqabo alla subxaana watacala inuu bahdo subxana wa marka sheikhu wuxuu leeyahy ana alfaqiiru ilaa rabbi اlbariyaati rabbi un baan u baahanay buu yidhi rabbigaan faqiiru ahay musaykiin baana miskiin yarow fii majmuuci xaalaati xaaladahaygo dhan hadii la duuduubo miskiin baana yidhi somaaragti hadal aad u culus weeye waxaan ahay kii naftiisa dulmiyey iyana way dulmanaysaa bu ku anna waa dulmiyey hadduu khayr xagga alle ka yimaado hadduu khayr yimaado xagga allunbuu ka imanaya naftayda uma haysta buu yidhi manfacaan soo jiito oo naftayda manfaca uma soo jiidi karo waxtar dhibaatana kama riixi karo waxaa la doonaya marka qofku inuu saa u dareemo oo aad garato inaad tahay addoon baahana ah oo haddaan lagu toosin oo naftan lagaaga kaalmayn waxba qabsan kari maysid taasi marka waa waa arrinta inaad tusinaysa muhimmadda ay leedahay taskiyatu nafsi waxaynu odhan karaa taskiyatu nafsi shareecadoo dhanba ah diinta ilahay inoo soo dejiy o dhan ba caynkaasa ah. oo faahfaahinteeda waynu tegi doonaaye tawxiidku waa waxa weeyaan waa taskiya oo allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wawaylun lilmushrikiin aladiina laa yu'tuuna azakaa yacni mushrikiintii hoog baa u sugnaaday laa yu'tuuna azakaa waa maxaa looga jeedaa ibnu kaiir tafsiirkiisa wuxuu leeyahay laba tafsiir baa ku jirayo waxa weeyaan kuwaan ashhaadanayn tawxiidka lameynay naftoodii tawxiidka ku tahiray isagoo ibnu cabaas uu maaragtay ka warinaya mujaahid iyo rag kale oo aimada ah qowlkaasaa weliba raajixa buu leeyahay salaada nafteeda waxay tahay taskiyu ina asalaata tanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar salaaddu waxay reebaysaa waxyaabaha macaasta ah iyo munkaraadka waxyaabaha xunxun bay reebaysaa saa darteed waa waa tahiir way ku tahiraysaa oo xumay kaa nadiifinaysaa soonka ayaa wuxuu yahay taskiyu man saama ramadaan iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi qofka sooma ramadaan isagoo rumaysan ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo kuna eh, rumaysan iyo waajibnimadiisa kuna xisaabtamaya dembigiisii tega waa loo dhaafaya sadaqada aad bixinayso oo zakada ayaa waxay tahay taskiyo khud min amwaalihim sadaqatan tuطahiruhum wa fiiha wakaa la subxana wa tacaala xajka aad xajinayso baa taskiyaa man xaja hada اlbayt eh, falam yarfus walam yafsuq rajaca ka yowmi waladathu ummu qofka baydkaa usoo xajiya oo aan la iman iyo fisqi wuxuu noqonayaa sidii maalintii hooyadii ku dhashay ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka waxa weeyaan xumahoo laga tago sayi'aadka iyo munkaraadka oo laga dheeraado oo laga fogaado iyo waxyaabaha xubno oo dhan baa taskiyadii ah tusaale waxaa ah ilaahay wuxuu leey qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum ina allaha khabiirun bimaa yasnacuun waa hadulbasarki isha laaba taas baa idiin dahirnaan badan buu leeya allah subxaana wa tacaala waxa weeyaan waxaa ka mid a ah oo haddii qofkii istiidaanka weydiistay qofka u yimi ee soo booqday markuu soo booqday albaabku ku soo garaacay uu yidhi ordoo iska noqo kaa furi maayeen ilaahay taskiyu ku sheegay halkaa wain qiila lakum irjicuu farjicuu huwa akaa lakum maxaad iga fur weyday iyo maxaadse ay u garaysaa iyo dib dambe haddaan kula hadlayo sheekada kuma taal haddii la waayo waxoogaa waxaa iska herjeea mashquulsanaya iska rogo iska noqo waxa weye iska laabo taasaa idiin dahirnaan badan buu allah leeyahy subxana wa tacaala taskiyadii waxaa lagu tilmaamaya qur-aan ku sheegaya marka ninkii haweenaydiisii furay ee adhow ay caddadbaxday oo damcay markay caddadbaxday inuu guursado ninkii ninkiina u diiday maarata weliga ah oo u diiday yidhi mar haddii aad intay cadadbaxayd aad sugaysaad soo ceshan weyday shaqa iskuma lihidin ba allah subxaana wa tacala wuxuu leeyahay waidaa طallaqtum الnisaa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna ida taraadaw baynahum bilmacruuf dalika yuucadu bihi man kana yu'minu biاllahi wاlyawmi اlآkhir dalikum askaa lakum waaطhar wallahu yaclamu waantum laa taclamuun ninkii baa aad loo canaanaya maaragtay diidanaa inuu markaa de weligahaa markaa saale inaad yeeshaan oo aydinaan maxaan ku u diidin taas ayaa askaa lakum adhar waxaa xusnulkhuluq ayaa wuxuu yahay taskiyadii oo rasuulku wuxu uhi salawatu ullahi wasalam qofka muuminkii wuxuu ku gaadhayaa eh, bixusni lkhuluq darajat asaa'im alqaa'im ninkii soomanaa ee taagnaa darajadiisoo kale ayuu akhlaaqda wanaagsan ku gaadhaya waxaynu odhan karaa shareecada dhammaanteed oo ilaahay noo jideeyey waxa weeyaan waa taskiyay ku salaysan tahay oo inay maslaxaddeenay ka hadlaysaa adduun iyo aakhiraba oo ilaahay subxaana wa eh, waxa uu inoo jideeyey isagu eh, wax waxtaraya oo isagu ka faa'idaysanaya maaha ee innaga maslaxaddeenna iyo danteenna ayaa ilahay inoogu jideeyey yaa cibaadii innakum lan tabluquu durii fataduruunii walan tabluquu nafcii fatanfacuunii salafku marka way ka hadleen oo masaladan taskiyada ah kutub badan baa laga hadlo kutubta ee ku saabsan maxaan ku dhahdaa tarkiib watarhiib baabkeed waa laga hadlaa xataa kutub ayaa maaragtay ahlu ay kaga warramaan yani taskiyada maalan haddaynu tusaalayaal bixinno imaamu ismaaciili fi ictiqaad ahlu kitaabka wuxuu ku sheegay oo raggii mutaqadimiinta waa saddeq buu dhintay yarawna mujaanabata albidcati wa ahlu sunnaha wاlaahaami wاlfakri waxay arkayaan ahlu sunnuhu yidhi ka dheeraanshaha bidcada laga dheeraado iyo dunuubta iyo maaragtay fakriga faanka iyo kibirka wayarawna kafa aladaa wa tarka alghiiba ila liman adhara albidcata wahawan yadcuu ilayha ilayhima falqowlu fiih laysa bighiibatin cindahum macnahaasu ka wadaa wuxuu ujeedaa in aynan eh, arkayeen inaanay bannaanayn xanta iyo maaragtay faanka iyo kibirka qofkuna haddii uu yahay qof dee mubtadicu bidcada ku yeedhaya iyadu taasi waxyaabaha laga soo rabi jiray ka mid ahayd abu ismaaciil asaabuni wuxuu leeyahay fii caqiidati salaf yarawna almusaaracata ila aadaa'i salawaati almaktuubaat wayatawaasawna biqiyaami alleyli lisalaati bacda almanaami wabisilati اlarxaam waifshaaءi الsalaam waitcaami الطacaam wاlbidaar ila ficli اlkhayraat waxay arkayaan in loo degdego salaadaha shanta waxay isu dardaarmi jireen qiyaamuleylka habeenkii loo kaco oo dadku ay soo kacaan hurdada intay ka soo kacaan ay tukadaan waxay isu dardaarmi jireen raximka in la xidhiidhiyo in salaanta la faafiyo dariiqay markaas marayso aad muslimka salaanti in maxaan ku dhahdaa cunnada iyo quudinta wax la siiyo dadka masaakiinta baahan iyo wax la taro arrimahaas o dhan bay isu dardaarmi jireen salafkii ayuu leeyahay abu ismaaciil asaabuuni wuxuu leeyahay sheekhii ay ku magacaabi jireen qiwaamu sunna waxaa weeye ismaaciil eh, asfahaani u dhintay fi kitaabihi eh, alxujatu fi bayaan almaxaja mujalladka labaad safxada shan boqol sideed iyo labaatan ومن مذهب أهل السنة التورع في المآكل والمشارب والتحرز من الفواحش والقبائح ومجانبة الأهواء والضلالة وهجرهم والمسابقة إلى فعل الخيرات هذا الله سبحانه tilmaamo waxaa ka mid ah manhajka ahlu sunnaha inay aad isaga dhowri jireen oo tawaruc badan ay ka samayn jireen waxay cunayaan iyo waxay cabbayaan muxuu yahay waxaad cunaysaa xalaal ma yahay waxaad cabbaysaa xalaal ma yahay aad bay ugu fiirsan jireen waxay aad isaga dhowri jireen waxyaabaha macaasida ee fawaaxishta iyo wax xun bay iska ilaalin jireen arrimahaasoo dhan waxay kutusinayaan salafku in mawduucan aad iyo aad ay maxaan ku ihtimaam badan ay u siinayeen taskiyada waxay yidhaahdaan min xayu alcumuum haddii la qaybiyo mid madmuuma oo la ceebayaan la ogolayn baa jirta iyo mid mamduuxa oo taskiyada la diidan yahay qofku inuu naftiisa ammaano isla baxo oo iska jeceliya meelaha in la ammaamano lasoo qadqaada iyo oo iska faana iyo arrimahaas lama ogola waayo ilahay baa quraankiisa wuxuu ku leeyahay falaa tuzakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqa yani ha ammaanina naftiina weyaan laa tuzaku anfusakum oo arrintaas wax bannaan maaha xataa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh hadduu arko qof waxoogaa magac yar ee maaragtay magac taskiyaa oo ammaan ah iyo waxoogaa faani ku jiro ku arko wuu u diidi jiro waa ka bedeli jiray sida maaragtay juwayriya gabadhi loodhan jiray xaaskiisa ahayd ummahaat almu'miniin baraa la odhan jiray markaasaa rasuulku u bixiyey juwayriya wuuna kaan jiray in la yidhaahdo kharaja min cindi bara bara cindigeedu ka soo baxay maanta gurigaasu ka yimi in la yidhaahdo wuu ka xumaan jiray rasuulku laa tusakuu anfusakum allahu aclam biahli lbiri minkum yani ahlu biriga wanaagsan waa kee allah baa yaqaana ayuu ku odhan jiray rasuulku salawatu ullahi wasalaamu calayh marka waxa noocaas waa la diidan yahay tamamduuxiina waa nafta in la tahiro oo acmaasha saalixaadka lagu tahiro aayada taskiyadana ay leedahay qofku markuu la yimaado wuxuu noqonayaa dee waa taxqiiqu kamaali lcubudiyati lilah cibaadadii laysu abuuray ee lagaa rabay aad u joogtay uunka baa daboobaysa markaa taskiya la timaado waana tilmaamaha fiican oo qofku wuxuu ku ammaanaya inuu caabud yahay rabbigii caabuday oo diinta ku quman inuu yahay taasi buu ku ammaanan yahay oo markii alla subxaana wa tacala uu ka warramayey ummadihii dadkii sharfanaa sida malaa'igta sida ambiyada iyo rususha malaa'igtu kale saasuu ku sifeeyo wuxuu leeyahay walahu man fi الsamaawaati wاlأrض wman cindahu laa ystakbiruuna can cibaadatihi walaa yastaxsiruun wuxuu leeyahy nabiy llahi ciise maruu ka hadlayey lan yastankifa almasiixu an yakuna cabda lilah wala almalaa'ikatu lmuqarabuun nabiy llaahi moxamed salawaatu ullahi wasalamu aleyh meelo dhowr ah oo maaragtay maqaamyo fiican ah meelo ammaan mudan ah wuxuu ku ammaanay waa addoonnimada subxaana aladii asraa bicabdihi layla layla min almasjid alxaraam fawxaa ilaa cabdii maa awxaa waa kaa la odhanaya subxaana wa tacaala hadaynu usoo gudubno asbaabu taskiyati nafs asbaaba haddii qofku la yimaado naftiisii marka ay dahir mayso ama maxaaba kuu kaalmayn kara in naftaada aad ka adkaato oo naftaada aad dahirto asbaabahaas aynu sheegaynaa waxaa kow ka ah alfiqhu fi ddiin diinta in la fahmo ayay taskiyadu ka bilaabanaysa oo qofkan waxaa laga doonayaa si uu diintu ugu dhaqmo oo diintii aad isku toosisid oo xumaa uga baxdid hore diintii dee waynaad fahansantah leedahay oo rasulku wuxu uhi salawatu wasalaamu calayh man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin qofka allah subxaanah wa tacala uu khayrka la maago wuxuu fahansiiyaa diinta ayuu fahansiiyaa marka fahamkii diinta waxaa sabab looga dhigay waxa weeyaan khayr oo dhan khayrku wuxuu ku imanayaa markaa diinta garashadeeda oo haddaynu tusaale ka bixino maalan cibaadada oo kale cibaadada waxaa asal u ah qofku inuu ikhlaasna ula yimaado ay waafaqdana kitaabka iyo sunnaha labadaaba dee aqoon bay u baahan tahay maxaa ikhlaas la yidhaha aqoon bay u baahan tahay maxaa maaragtay waxaanay sharcadi muwaafaqsan yahay waxay u baahan tahay aqoon bay u baahan tahay marka waa in la helaa maxaan ku dhahdaa garasho diintii la baranaya waa in la helaa oo diintii waa in la bartaa oo barashada diintu waa meesha ay ka bilaabanaysa ah, hawshan aynu ka hadlaynaa sababto hadhowta wuxuu baranayaa qofkii markuu diintii garto salaada wanaagsan ee taskiye noqonaysa anfacaysa waa salaadii soonka fiicanee sidii la rabay loo gutay ee ku anfacaysa waa soonkee xajka wanaagsan ee maxaan ku sidii la rabay loo sameeyey waa xajkee ee ganacsiga wanaagsan ee sidii sharciga waafaqsanaa aad u ganacsatay waa kee arrimahaasoo dhan waxay u bahay marka aqoon walidaalika diintu aqoon bay kaa rabtaa aqoontaas camalkuna waa taskiyadii oo marka la kunuu rabbaaniyiin bima kuntum tucallimuuna alkitaab wa bima kuntum tadrusuun rabbaaniyiin kuwa alla loo aaneeyey nuqda alla yaqaan nuqda alla yaqaankaasi waa waxay odhan jireen waxa weeyaan waa kuwa dadka ku rabaynaya eh, bisikhaari alcilmi qabla kibaari dadka waxay ku rabaynayaan cilmiga kiisa yaroo dee waa jaranjarayn sullamu tacallumka wax ku wadan maa maarata xaggiisna kaga soo buugto marka waxa weeyaan eh, cilmiga barashadiisa iyo ku camalfalkiisuna waa taskeedii buu noqonaya barashaduna waa furaheedii si maxaan ku dhaad u camalfashada waa inaad barataa marka halkaas waa naqliga meesha u horaysa la doonayo in lala yimaado ilahay markuu laha subxaana watacaala aman huwa qaanitun ana allayli saajidan waqaa'ima yaxdaru aakhira wayarjuu raxmata rabbi qul hal yastawi aladiina yaclamuun waladiina laa yaclamuun markii laga hadlay kii taagnaa habeenkii saacadihiisa salaatuleilka u taagnaa isagoo sujuudsan isagoo maaragtay aakhira ka baqaya qofka noocaasa iyo kaan samayn may isku mid yihin maxaa laga dambaysiiyey ma siman yihiin kuwa wax garanaya iyo kuwa wax garanaya markaa ninkaa taagan habeenkii ee ilaahay ka baqaya subxaana wa tacaala ee qur-aanka akhriyaya qofkaasi waxa weeye waa qofka dee aqoonta leh ee wax garanaya weeyaan oo markaa cilmigii oo camalkiisii labaa la iska rabaa khadiib albaqdaadi wuxuu odhan jiray hatafa alcilmu bilcamal fain ajaabahu waila irtaxal cilmigii baa le war hooy camalow kaalay war war kaalay soo gaadhay camalow haddii markaa qofka camalku la yimaado waa sugnaanaya dee cilmigii oo cilmiga waxa lagu yaaliya camalka haddii kale u iska tegaya saasuu odhan jiri waa kii ilahaa ninkii naadimkaan iclam hudiita biana afdala minan cilmun yuziilu shaka canka wadaran waxaad ogaataa buu yidhi allaha ku hanuuniye cilmi waxaa u fadli badan oo u wanaagsan cilmiga ka ku hanuuniya oo kaa saara wasakda iyo shakiga shakiga wasakda waa laba qodob aynu sheegi doono waa maradu shubha iyo maradu shahwa ayaa la yidhahdaa cilmiga kaa nadiifinaya kaasaa cilmi u wanaagsan marka waxa weeyaan taas waa qodobka koowaad ee loo baahan yahay qofku in talabaad waxa weeye waa iska eh, tartiibta waa iska dhaafdhaafi karraa waxa weye ataskiyatu biducaa inaad baryada ilaahay subxaanahu wa naftaada ku taskiyeysid oo ducadu waxa weeye waa waa silaax weyn oo si naftaadu ay u toosnaato rabbigaa waa inaad baridaa oo allah baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala udcuunii astajib lakum ibarya waan idinka ajiibayaa waidaa saalaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwat adaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii waliyuminuu bi lacallahum yarshuduun oo bugtada qur-aanku ka warramaya oo naftan ku lamaan laba bugta aad qur-aanku ka warramaa bugta waxa weeyaan waa maradka shubhada la yidhaahdo shubhadu waa qofka oo si qaldan wax u fahmaa Eh, maxaan ku dhahda ictiqaad qaldan oo kufriya buu aaminay ama isagoo muslima wax ku qalloocdeen oo maaragtay eh, manhajka ahlusunnudha khilaafay oo nusuus iyo qof kastaoo daa'ifo kastaoo khilaaftay sharciga shubun bay wadataa cid wax cidla iska socota ma jirto muxuunbaa maarata waxbay cuulubanayaan muxuunbay isu gegeystenaysaan waxaasaa saxa ah. marka shubhadaas waa marad ilahay baa subxana wa tacala qof ka daweeya oo qur-aanku marad buu ku sheegay fii quluubihim marad fazaadahum allahu marada waa kaan inuku munaafiqiinta ka hadlay waa inxiraaf baa ku jira waliyaquula aladiina fii quluubihim marad maada araada allahu bihada maala waxaa jira marad kale oo maradu shahwa oo qur-aanku ka warramayo oo shahwatulfarji oo markaa dee qofku dumarkii iyo wixii maaragtay uu rabo eh, haddiiba kuranaya ama shahwatulbadni shahawaad noocaasna waa cudur oo waa ka alla haleeyay falaa takhdacna bilqowl fayadmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa hadalka ha jilcinin dumarkii xaasaskiibu la hadlaya ha jilcinna hadalka oo kuwii markaa bugtada qabay qalbiga ka jirana ay markaa soo malabsadaanoo waxoogaa dhegta raarciyaan oo waxrarabaan somaali marka waxaa loo baahan yahay cudurrada noocaas allah baa kaa dawayn kara marka rabbiga inaad beridid oo ducadaad cuskato la timaado waa muhim shuruuddeedina qofku la yimaado ducaduna haddaad toosantoo mustaqiim tahay ku khasaari maysid oo rasuulku wuxuu noo sheegay ma jiro qof muslim ah oo rabbigii barya ilaa acطaahu allahu iyaah biixdaa alaa daa alaaan yani saddex mid ka mid unbu ilahay siiya marna qadi maayo qofka muminka haddii aan shuruuddeedii la helo mawaanicdiina la waado waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala u aqbalo saddexdaa mid unbu heliya in loo soo dedejiyo baryadiisii ou helo in loo kaydiyo oo dib loogu dhigo aakhiro waa la aqbalay laakiin hadda maahe meel baa loogu kaydiyey in lagaga leexinayo dhibkii uu wuxuu ilaahay mid lamida in lagaga leexin oo dhibaato ah oo kale marka waxa weeyaan qofku inuu ilaahay subxaana wa tacaala baryo oo la yimaado asbaabtaa qaato si alla subxaana wa tacaala naftii uu taskiyeyo u dahiro waxaa ka mid a waxyaabaha nafta lagu taskiyeynayo altaskiyatu bilcaqiidati asaxiixa nafta in lagu taskiyeeyo lagu dahiro yani caqiida saxiixa ictiqaadka saxa ah oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh saxaabada saddex iyo toban sannadood ayaa maka uu eh, maxaanku dhahdaa eh, saddexiyo toban sannadood ayuu maka ku tarbiyeynayay saxaabada tawxiidka iyo ictiqaadka saxiixa ah ayuu ku tarbiyeynayey oo qofka diinta rumeeya muxuu heli doonaa qiyaame qofka kuwa diinta ka horiya maxay heli doonaan eh, maxaa maaratay shirka la yidhaahdaa maxaa tawxiid la yidhaahdaa ummaddan buu rasuulku salawaatu ullahi wasalam ictiqaadkaas ku tarbiyeynayay marka tawxiidku waa taskiyo oo rasuulku salawaat ullahi wasalaamu aleyh wuxuu soo saaray jiilkii markaa caalamka hogaamiyey shaya ka soo horjeeda tawxiidku waa shirkiga shirkiguna waa nijaasu waa nijaasu waayo ilahay baa qur'ankiisa wuxuu ku leeyahay inama almushrikuuna najasun mushrikiintu waa nijaas taw nijaasadaasna nijaaso haddaad taabato aad farxaanayso iska maydhaysa miya aljawaab maya maxay tahay waxaa weeyaan waa waa nijaasa macnawiya calى qowl jumhuur ahlicilm waayo dee waxaaba see ka bannaan haweenaydii maaragtay ahlu kitaabka ahayd inaad iskaba guursato oo dee aad maaragta xaas ka dhigatid marka xaaska markaa istaabataanba dee ismaidhi mayside marka nijaasada laga hadlaya waa nijaasa macnawiya baa laga hadlaya nijaasada markaa macnawiga ah tahaaray u baahan tahay waa tawxiidkaa tahiraya oo waa kii xadiisu qusigu ahaa ya bna aadam low ataytanii biquraabi اlardi khaaaya uma laqiitanii laa tushrik bihi shaya laataytuka biquraabiha maqfira xadiidka tilmadi wariyey yani haddaad la timaado muga dhulka oo maxaan ku dhahdaa dembi ah dabeetana aad la kulanto adigo aan ii shariik yeelin anuguna waxaan ku siinayaa yani muggeeda oo dambi dhaaf ah tawxiidku wax sahal maaha ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa walidalika waxaa muhim inaynu baraarujinno markaynu tawxiidka daraasaynayno kuma filla oo kaafi maaha in ah, asma wasifaat iyo maxaan ku dhahdaa sifaatka ilaahay leeyahay iyo asmaadiisa in laga warramo oo keli ah iyo rabbinimadiisa iyo uluuhiyadiisa ilaahay loo sugo waa ka mid tawxiidka waana asal laakiin maaha inta in lagu kaaftoomo waa in ay dadka lagu rabeeyo eh, in quluubteenna aynu ilaahay ku caabudno oo rabbi tilmaamaha uu leeyahay qalbigeenna ku weynaada la doonaya oo eh, nadar ahaan marka loo daraaseeyo tabiiqii nafta waa in laga helaa lagu toosiya walidaalika ibnuqayim raxmatullahi caleyh kutubtiisa aad mawaadicda uga hadlaa kitaabada qiimaha badan ee ariiqu lhijratayn iyo miftaaxu daar asacaada adda wadawaa alwaabil sayib alfawaa'id madaarij saalikiin kutubta noocaasa in in badan la dul fadhiista waa loo baahan yahay baryahan saxwadu meelo kale u socotaa jaafajiriqi waa batay laakiin waxaanu leenahay xaggan ha loo leexdo bal barashada yani ma istiqaamada iyo taskiyada iyo toosnaanta ha lagu dadaalo oo xagga ta'aluha iyo tacabudka xaggiisa ha loo leexdo wax badan baa iska xalismaya oo dhibaato badan oo jirta marka hadal yaroo uu ibnuqayim raxmatullaahi caleyh kitaabkiisa miftaaxu daaru sacaada mujalladka laba safxadda sagaad kaga hadlay waa qodob muhima wuxuu leeyahay markuu tawxiidka sida uu taskiya yahay ka hadlayey facilmu اlcabdi bitafarudi rabbi biduri wاlnafci wاlcaطaa'i wاlmanci wاlkhalqi wاlrisqi wاlixyaa'i wاlimaata yuhmiru cuudiyata tawakuli calayh baطinan walawaazima tawakuli waamaraati daahira wuxuu leeyahay addoonku inuu ogaado in allah subxaanaه wa tacaala uu la keli yahay dhib iyo dheefba u la keli yahay oo wax bixin iyo wax mancinba iyo wax diididba uu la keli yahay abuurka uu la keli yahay ad ogaato risiqa iyo wax quudin uu la keli yahay ad ogaato noolayn iyo nafbixin ay midha oo ka dhalanaya ilaahay subxaana wa taala saarashadiisa cubuudiyatu tawakul suma aragtid waa macno weyn baa meesha ku jira waxaa la rabaa inaadan u gumoobin oo u dulloobin risiq waayo waxaad og tahay risq ayaa baxsha allah subxaana wa tacaala yaa wax nooleeya oo aadan baqanin waxbaa maaragtay waa lagu dilayaa iyo waxbaa la dilaa oo makhluuq baa wax dila aadan u baqanin waayo nafta yaa leh allah baa nafta qaada allah baa wax nooleeya marka yaqiintaas tawxiidka aad saa u garato oo ilahay ku ogaatid oo aad qalbigaaga yaqiinaad u qaadato ilahay baad tala saaranaysa marka ilahay miyaan kugu filayn alaysa allahu bikaafin cabda wayuawifunaka bladiina min duuni meeloska la isku bajinaya soo maaragt marka wa ilahay subxaana wa tacala talasaarisyaa soo baxaysa buuri wuxuu yidhi wacilmuhu bisamcihi tacaala wabasarih wacilmihi waanahu yaclamu sira waaqfa ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يثمر له حفظ اللسان وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضى wuxuu yidhi qofku markuu ogaado addoonku ilaahay cilmigiisa waasica cilmiga ilahay waa waasic wax kastuu ilahay wixii tagay o dhan buu og yahay waxa jooga buu og yahay waxa mustaqbalka soo socduu og yahay wuxuu og yahay asira wa akhfa sirta waxa qarsoon waxa qarsoone qalbigaa ku qarsoon buu ilahay og yahay talow maxaa u akhfa maxaa ka sii qarsoon waxaa ka sii qarsoon hadda qalbigaaga talow maxaa saacad kadib kusoo dhici doona berri maxaa qalbigaaga kusoo dhici doona bil kadib maxaa kusoo dhici doona sanad kadib maxaa kusoo dhici doona allah waa ogyahay subxana wa tacaala wuxuu og yahay waxyaabaha mustaxiilaadka ah waxaan dhici doonin hadday dhici lahaayeen hadda dhici maayeen ogow say noqon lahayn buu oo nimankii gaalada markay yidhaahdeen naarta inta lagu shubay ay naartii galeen oo yidhaahdeen ilaahaadu haddaan naga saarto rabbanaa absarna wa samicnaa farjicnaa nacmal saalix ilaahu naceli waxbaan ogaanay wakaa haddana waxaa ilaahay leeyahay walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun soo ma aragti hadda la celinayago haddii la celin lahaa adduunkii mar labaad loo celin lahaa waxa weeyaan waxay halkoodii bay ka miisi lahaayeen waxay walaaqan jireenee kufriga ah ee xumaanta ah halkii bay ka miisi lahaayeen warka ay sheegayaanna waa been ilaahay markaa wuxuu og yahay waxaan dhici doona hadday dhici lahayn say noqon lahaayeen marka waa alla cilmigiisu waasi yahay oo wax walba maqraya oo wax walba arkaya wahuwa samiicu yaraa wayasmacu kula ma fi lkowni min sirin wamin iclaani walikulli sawtin minhu samcun xaadirun faasiru walicnaanu mustawiyaani wax kasta waa arkaya allah subxaana wa tacaala oo kownkan wax sir ah wax muuqda iyo wax qarsoon intaba allah subxaana wa tacala waana u waana maqlaya wax kastoo cod ah allah subxaana wa tacala waa maqlaya alle markaad saa u garato wuxuu leeya sheekhuina barayaa markaad saa alle u waxaa soo baxaya qofku inuu markaa carabkiisa ilaaliyo ile waa lagu jeeda markaa inaad maanta iska duryanto oo carabkaan sii dayso oo waxaa doonto aad ku hadashid arrintaas markaa dee suuragal maaha nin xogogaadoo markaa la socda rabbi oo allihii gartay carabkiisu ilaalinaya wuxuu ilaalinaya jawaarixiisa xubnihiisu ilaalinaya qalbigiisa waxyaabaha xun ee kusoo dhacaya khawaatirta ah buu ilaalinaya waxa weeyaan qof toosan buu soo baxaya wuxuu yidhi wamacrifatuhu bihinaah wa juudihi wa karamihi wa barihi wa ixsaanihi wa raxmatihi tuujibu lahu sicatu الrajaa markuu ogaada rabbi inuu yahay alla hodan ah oo deeq badan waxa weeye gacantiisu waa mal'a yaduhu mal'a waa buuxdaa oo ilaa maalintii khalqa u abuuray ilaa intuu dhammaanayo saasoo alla wuxu bixinaya waa la deeq badan waa la hodana waa la qaniya waa la samafarid badan waa la naxariis badan markaad alla saa ogaato waxaa addoonka u soo baxaya inuu rajeeyo oo rabbigii ka rajeeyo naxariis iyo khayraad iyo wax alla haysto buu rajo weyn ka qabaa qofkii muminka taasay ku bixinaysa wuxuu yidhi markuu ogaado wakadalika macrifatuhu bijalaali اllahi wacadamatihi weynida allah subxaana wa tacala ogaanshaheeda iyo cadamadiisa taasina waay eh, midhabixinteedu midheedu waxay noqonaysaa inuu qofkii khuduuc iyo istikaana iyo addoonnimo iyo inuu isu duleeyay rabbigii ayaa soo baxaysa arrimahaasoo dhan waxa weeyaan waa tawxiidka la doonayo in nafta lagu rabeeyo oo qofku si dhablah inuu caqiidada iyo tawxiidka u qaata la doonaya oo ay noqoto qalbigiisa inay maxabada ilahay ka buxsanto jacaylka allah subxaana wa tacaala oo wax kasta allah ka jeclaado wax kasta uu ilaawo jacaylka ilahay markuu alla jecel yahay oo alle markuu rajaynayo wax walba rajihiisa iyo wax uu liqa loo bahan waxyaabaha lagu taskiyeynayo shirkiga oo kale maalan rasuulku aad buu uga tahiraya saxaabada ugula dagaalamayo markay diinta soo galeen oo meel kasta oo ay waxyar soo galo waxa weeye waa ka shabinaya waa ka ilaalinaya walidaalika saxaabada maalintuu la hadlayba wuxuu yidhi iyadoo habeenkii roob da-ay baa rasuulku wuxuu yidhi eh, maada qaala rabbukum alleyla waa rabbigin muxuu caawa ilahaya rasuulkiisa yaqaan bay saxaabadu tidhi markaasa wuxuu yidhi addoomahayga waxay noqdeen kuwa aniga i rumeeyey oo xidigaha ka gaaloobay iyo kuwa xidigaha rumeeyey aniga iga gaaloobay fa amaa man qaala mutirnaa bifadli illaahi waraxmatih ka yidhi ilaahay fadligiisa ila rooba da-ay ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa ayaa nala ku waraabiyey ka yidhi fadalika mu'minun bi kaafirun bilkawaakib kaasi waa miduu rumeeyey aniga wuxuuna ka gaaloobay xidigii وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالkواaكب ka odhanaya waxa weye xidig caynkaasa iyo meelaha siyaabaha noocaasa baa roobku u yimi kaasina waxa weeyaan wuxuu rumeeyey xidigaya waxaas buu rumeeyey wuxuuna maarata ka gaaloobay aniga iga gaaloobay wuxuu markaa kala dagaalamaya rasuulku isagaa keenayo leh bal ka warrama macnaha wuu saxayaa waxaa lagu taskiyeynayaa tawxiidkii baa lagu taskiya lagu tahirayaa oo shirki baa laga nadiifinaya wuxuu aad uga ilaalinayaa in xagga cibaaraadka hadalka in ilaahay wax lagu lamaanayn karo laa taquluu maa shaaa fulanu maa shaaa allahu wa shaaa fulan walaakin quuluu maa shaaa allahu uma shaaa fulan ha odhanina wixii ilaahay doonay hebelna doonay ha odhanina tawxiidku marka wuxuu yahay waa taskiyo waxaa ka mida ah waxyabaha laisku taskiyeynaya la doonayo nafta in lagu soco altaskiyatu bifacli اlwaajibaat wa tarki اlmuxaramaat waajibaadka oo nafta lagu taskiyeeyo muxaramaadka oo ka tegitaankeeda lagu daahiro nafta oo de waa kii xadiisulqudsiga ahaa wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima aftaradtuhu calay yani wax shay laygu soo dhowaado oo aan ka jecelahay ma jiro wixii aan farad yeela waajibiyey allah saasuu xadiisulqudsi ku leeyahy oo waxyaabaha uu waajibiyey waxaa ka mid ah dee in laga tago waxyaabaha shirkiga ah oo riyaaga iyo suska laga tago oo xasadka laga tago oo zinada laga tago oo ribada laga tago oo waxaa munkaraadka daahir baatinba laga tago saa darteed baa tarkiga qudhiisu wuxuu soo gelayaa yani maxaan ku dhahay ma'muuraadka halka kan waxa weeye waa isku midoo marka lagu leeyahay waajibaadka samayntiisa dee waxa weeye muxaramaadkoo laga tagaana waa kuu hoos jirta walidalika waa ka rasuulku lah salawatu wasalaamu calayh idaa amartukum bishayin faatuu minhu ma staطactum waidaa nahaytukum can shayin falaa taqrabuuh ha u dhowaanina haddaan shay idinka reebana Eh, ka taga dhammaantii haddaan idin amrana waxa weeye waxa kartaan kala imaada eh, marka xadiidkaas wamaa taqaraba ilaya cabdi eh, bishayin axaba ilay ma aftaradtu calayh wuxuu laha ibn xajar waxaa laga faa'idaysanayaa yani faraa'idoo la gutaa inay tahay acmaasha ilaahay loogu dhowaado kuwa ugu fiican wuxuuna ka qaadanayaa dee waa nakira fii siyaaqi nafyi wamaa taqaraba ilay bishayin marka taas baad ku fahmaysaa waxaa kale oo maxaan ku dhahaa marka waajibaadku waa fara badan yihiin waxyaa faraa'idka oo salaadan hadda aynu u fadhino sugayno ama tukannay baa ka mida waxyaabaha qofku naftiga ku tahirayo oo rasuulku salawaat ullahi wasalam alxadiid wuxuu ku leeyahay yani imaam tirmidi u wariyey oo saxiixa ee qofkii tukada man sallaa lilaahi arbaciina yowman fii jamaacatin yudriku takbiirata aluula kutibat lahu baraa'atan qofka afartan maalmood jamaaco ku tukada oo takbiiratulxiraamka soo haleela laba baraa'o ayaa loo qoraa inuu naarta ka beri yahay iyo inuu maxaanku ahay nifaaq ka beri yahay saas buu rasulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa ka mid a ah waxyaabaha nafta lagu taskiyanaya ataskiyatu binawaafil sunnayaasha ayaa lagu taskiyanaya wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafil xataa uxibah faida axbabtuh kuntu samcah aladii yasmacu bih wabasarahu aladii yubsiru bihi wayadahu allati yabtishu biha hadduu addoonkii sunnayaal iyo nawaafil igu soo dhowaado waxa weeye waan jeclaanaya haddaan jeclaadana waxaa u noqonaya maqalkiisa wax ku maqlayo iyo araggiisa ilaa akhirihi oo ilaahay subxaana wa tacala wuu ajiibaya addoonkii si degdeg ayaa hawsha loo maqlaya sida saxaabada aad arkaysa cumar bin khataab radi allahu canhu isagoo khudbaynaya yaa saariyatu aljabal wuu ku hadlay markaas ilahay wuxuu maqashiinaya sida loo aqbalay yani saariyo oo dagaalka ku jira ayaa markiiba codkii maqlaya ilahay subxana wa tacala u maqashiin waxaa weeyaan waxaad arkaysaa eh, maxaan ku dhahdaa eh, cunadii ay hortooda tiilay baa waxyaabaa dee dhacdooyinka tusaalayaasha eh, wuxuu lahaa abdillahi bn mascuud waxaanu cunadaanu cunaynay wa kaana cunadu waxay ahayd mid tasbiixsanaysa tasbiix baanu ka maqli nebi ilaah marka waxaa weeye waa waa waa la aqbalaya qofkii muminkaa waa la maqlaya ilaah baa maqashiinaya wax badan oo khayra wax badan wanaagsan baa ilahi subxana wa tacala siinaya marka waxa weye nawaafisha waxyaabaha nafta lagu taskiyeyo lagu tahiro ayay noqonaysaa nawaafish way fara badan tahay nawaafisha salaada ayaa ka mid ah oo inuu qofku labayo toban ragcadood ilaashado waxa weeye waa muhim labayo tobanka ragcadood ee fii saxiix muslim xadiidkaas ku sugan addoon ma jiro ii tukada labayo toban ragcadood tatawucan hayra fariida oo sunno aan farid ahayn fard ahayn ilaa bana allaahu lahu baytan fi ljanna ilaahay subxaana wa tacaala guribuu jannada uga dhisa buu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh guri baad rabtaa jannada in laga dhiso ragcadood wayna daa'imtaa oo sunnayaasha ah oo labaya tobanka ragcadood waxaa sii faahfaahiyey imaamu tirmidi ayaa sii faahfaahiyey oo sheegay afar duurka ka horeeya laba ka dambeeya laba maqhribka ka dambeeya laba cishaa ka dambeeya laba fajriga ka horeeya labaya tobanka ragcadood ayaa marka xadiidkaas uu tilmaamay sunnayaasha muhimka ah ee la doonaya nafta inaad ku taskiyeyso ku tayrto lagaga baahan yahay weeye waxaa ka mid ah nawaafisha qiyaamuleyl oo ah sunnayaasha ugu muhiimsan ee la doonaya dadka muslimiinta inay aad u daa'imaan oo rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh afdalu salaati bacda almaktuuba qiyaamu lleyl yacni salaada fariidada ah ee waxaa weeyaan marka laga yimaado waxaa u fadli badan salaadaha qiyaamu leylka oo rasuulku odhan jiray ma idin tusiyaa abwaabta khayrka ma idin tusaa markaas soonka ka hadlay markaas sadaqadii ka hadlay markaasuu yidhi wasalaatu rajuli min jawfi lleyli markaasuu aayadda akhriyay tatajaafa junuubuhum can ilmadaajici yadcuuna rabbahum khawfan waطamacan wamima razaqnaahum yunfiquun falaa taclamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurati acyun jazaan bima kanuu yacmaluun marka waxa weeye sunnayaashaas waa muhim nawaafishaas inaad aad nafta ku taskiyeyso waxaa ka mid a duxadii baa ka mid a oo rasuulku lahaa abu hurayra uu lahaa awsaani khaliili wuxuu dardaarmay yani saddex maalmood soonkood buu ii dardaarmay iyo waragcatay adduxa waan u tira qabla an anaam ayuu i dardaarmay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaabaha nafta lagu dahiraya nawaafisha soomka ayana soo gelaya ah, soomu carafa sommaarat eh, yowmu caashuura eh, eh, shawaalka maarata ayaam lbiid alkhamiis wlinain waad garanaysaan arrimahaas oo dhan waa sunnayaasha fiican ee la doonayo qofku inuu naftiisa ku dahiro waxyaabaha nafta lagu dahirayo waxaa ka mida macrifatu ahari dunuubi cala nafs inuu qofku garto dunuubtu naftan waxay ku saamaynayso xoogaad arrintaa idin adinu qotid naftu eh, sidee bay dunuubtu nafta u saamaysaa waa arrin muhima in la garto markaasaad dhiiran kartaa ood wax qaban kartaa eh, waayo qofku waa inu ogaada iimaanku inuu ziyaadayo oo nuqsaamayo eh, waxaa nuqsaaminaya iimaanka macaasida iyo dunuubta wuxuu kordhayaa iimaanku aacada iyo wanaagga marka waxaad u baahan tahay inaad garato dunuubta iyo xumaantu waxay leedahay waynaad ogaataa wuxuu odhan jiray ibnuqayim raxmatullahi calayh fii kitaabi madaarij saalikiin alcaarifu yasiiru ila allahi bayna mushaahadati alminna wa muaalacati caybi nafsi waalcamal wuxuu uhi qofka alle yaqaanka xagga alle u socda dadku waa geedi marka geedigii ninbaa si fiican u geedi ah ninbaa wax kala quban yihiin marka qofka xidhay ee alla yaqaanka ah ee xagga rabbi u socda ee diyaargaroobay wuxuu ku socdaa maniga iyo gallada ilaahay siiyey daawashadiisa iyo ceebaha iyo dunuubta iyo xumaha nafta ay leedahay mushaahaatulminna maxay tahay macnaheedu waxaa weeyaan qofkan eh, naftaada waxaad og tahay wax fara badan ba alla kuu galladaystay oo nicmo aad u fara badan haddii maalan qof uu wax ku siiyo oo nin marba wax kuu qariyo mar boqol doolbu kuu dhibay mar labuu kuu dhibay marba hoostaas wax kuu geliyaa meelahana kaama sheeg sheego ka warranin qofkaas saad u jeclaanaysa qofka saas ee markasta ku wanaajiye ninkaa waad jeclaanaysaa waayo waxbaa kugu maqan waxbaa lagu taray galad baa lagu geystay waxaad ku ammaanaysaa ku jeceshahay waa lagu dhaqaaleeyey allah subxaana wa tacaala maniga iyo galladdu kuu galay wax la koobi kara maaha ilaa intii ilaahay ku abuuray uunka ku keenay ilaa maanta aad joogto waxa weeyaan nican fara badan baad haysataa marka inaad eegato oo daawato oo tee ilaahay waxaasu isiiye maxaan qabtay anugu marka mushahaadat lminna waa muhim waa waxyaabaha keenay qofku wuxuu yihi mushahaadat lminna tuujibu lmaxaba inaad minada iyo gallada ilaahay ku siiyey aad daawato oo eegato aad ugu fakartid oo soo qaadqaadi haddaad doonto qodobaysid qodobkaad kaasuu isiiyey kaasaan haysta kaasaa kaa kasii fiican kaasaa kaa ka wacan ri baa ilahay ku siiyey maal buu ku siiyey xoog baa lagu siiyey wax fara badan iimaan baa ilahay ku siiyey diin baa lagu siiyey xifdi baa lagu siiyey cilmi baa lagu siiyey oo aad tiriso arrintaasi waxay ku dhaxal jacaylka allah ad jeclaato wuxuu kaloo yidhi wa mutaaracatu caybi nafs nafta ceebtooda daalacato oo aad maarata u fiirsato iyo camalkaaga xun taasina waxay ku dhaxalsiinaysaa siduu tilmaamay aldullu walinkisaar walkhuduuc inaad alle u hogotid addoonu noqotid oo isu dhudhigtid oo isu biinbiyeysid baa kaa soo baxaysa markaad aragto allah saa kugu nimcaynaya ood aduguna markaa akhtaa ku dhacayso ilaah naftan xunay waad halaagtid meel baad iga tuurtay oo aad ismiratid adugu naftaada oo aad ismaagtid oo aad mar aad xisaabtan la geshid marka waxa weeyaan arintaas garasheedu waa meel an firaaqna kama odhan hadalkaa sheekhu wuxuu ka keenay xadiidka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh sayid ulistikfaar oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh uu leeyahay allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduk waana calaa ahdika wacdika ma staactu acuudu bika min shari maa sanactu abuu laka binicmatika calay wa abuu bidembi waa labada qod abuu laka binicmatika calay waxaan allow kuu qirayaa gallada iyo waxaad igu nimcaysa baaanlow kuu qiraya waad ku tawasuraysaa allah subxaana wa tacaala waxa uu ku siiyey ee kugu galaystay kuu nimcey baad alla ku baryaysaa waxaan allow kuu qirayaa waxaad isisay nicamta waxaan qirayaa bidambi macsidayda iyo taqsiirkayda iyo gaabintayda dembiilaanahay waxaanay qof maaragtay adoo saa ay galay haddana maan gudan shukrigii iyo wixii aan maaragtay ku habboonayd aan la imaado marka halkaasaa laga qaadanaya qodobkaa marka waxa weyaan inuu qofku garto macaasida iyo dunuubta iyo xumaha ku jira dhibaataday leedahay walidaalika dadku waxay noqdeen dadka qaarkood ee marka uu dembiga ku dhaco waxaa dhici kartaba inuu yidhaahdo waabaan iska khasbanahay aniguyo dee waa iska qadar baan waxaan samey wax ligu qadaray weeyaano maan anigu awood leh oo markaa aan diyaaru ma aha inuu markaa dee ka dhex baxo oo dee inay qadar tahay waxa dhacayo o dhan waa qadar ilaahaye laakiin waxa weeyaan waa waa jabri oo waxaa laga yaabaa inuu mushrikiinta meel ka shabaho ila waxay mushrikiinta maxay yidhahdeen sayaqulu ladiina ashrakuu law shaa allahu ma ashrakna ilahay baan haddaan ilahay doon ma anaga sharkiya ilahay ilah baa dee noo gartadoo wa iska soconnaa waan la qasbay annago ma anaga gacan waxaa ku haynaa marka inaad caynkaa qaar baa saasoo aan soo jehanayn kaasi teg bade meel xu maraya oo leeyahay waa iska qadar ilahay baa dee noo qadaray waan maxaa tukan laaday war maxaad saa u samayn laaday waan iska maarata qadar ilahay ilahay baa maamus iska haagi doontaa soo ma aragti noo akhtar wey noocaas dadka qaarkood markay macaase ku dhacaan xagga kale ayayna u buskaxiyaanoo waxaa laga yaaba inu idhaahdo dee qadar ilahi bay ku dhacdo waxa weeye maanaadi maxaan soo noqdaa dembi dhaaf waxaan galay iyo waxaan sameeyey waxba ma jiraan meel xun bay xaalad ka taagantay waa dhici karta marka inuu ama jaanibka waciidka uu isba leeyahay lagu dhaafi maayaba ama ay dhici karta qudhiisu in waxoogaa maaragtay irjaa uu ku jiro oo laga yaabo inuu leeyahay oo kugu ishkaalo yidhaahdo dee ilaahi waa kafuur raxiim in allaha afuur raxiim alla dembidhaaf badan weeye alla naxariis badan weeye wadaadow badayda ka bax waxaan iska walaaqanayaa awgayga hadaarin badayda ka bax waxaa weye ilahayna waa dembidhaaf badan yahay naxariis baan iska helaya waxaaso dhan waa qaldanya qofka mu'minka ah ee taskiye naftiisa u tahiro doonaya waa qofkaa garanaya wax kastaba qadar bay ku dhacayaan lakin wuxuu fahansan yahay inuu maxaanku ilaahay subxaana wa tacala uu yahay allaha dembiga dhaafa isaguna muqasir inuu yahay wax xunuu samaynayana qadarka u xujaysan maayo oo aimmadii waxay odhan jireen salafku yani looma deliishado laa yuxtaju bilqadari cala almacaa'ib wainamaa yuxtaju maaragtay waxa la yihahdo bihi cala almasaa'ib yani xumahaad samaynaysa adugu intaad xuma ku dhacdo odhan maysa ilahay baa ii qadaray sax maaha iyagoo ilaahay qadaray haddaan usluubkaa isluub sax maaha laakiin marka waxaadan adigu awood ku lahayn oo qof kaa dhintay ama dhibaata dhacday maaragtay qadar allah ilahi baa inoo qadaray taa waad markaa xujaysan kartaa saasaa salafku odhan jireen marka waxa weeyaan inuu qofku yidhaahdo wixii dembi aad timaaddo markiiba aad tadaarug samaysid oo aad dadaashid oo aad ilaahay subxana watacala noqotid weliba aad dareentid waxaan kugu dhacaya ee dembigani waxbaa kaa horreeyey armaa dembi kale ka horreeyey oo dembigii hore kan kuu soo jiitay qofka mu'minkii tallaabooyinkaasu qaadaya uu hore u socdaa oo taskiyadaasu wadaa waxyaabaha taskiyada ah ee muhimka ah waxa weeyaan lagu taskiyaya nafta waa ataskiyatu bimudaawamati calaa qira'ati alqur'aan in qofku uu daa'imo akhriska qur oo wirdi yowmiya uu leeyahay waa arrin muhim ah kitaabka ilahayna la noolaato oo waxyaabaha naftaada ku hagaagayso oo rasuulku salawaatu ullahi wasalam aley saxaabigii cabdillahi bni camr ibn caas ayaa wuxuu ku yidhi qur wuxuu dhammayn jiray bal hal habeen buu quraan ku dhameeyey markaasaa wuxuu ku yidhi qur bil ku dhammee markaasaa fiican waxa weeyaan bishii baad qur-aanka mar ragga qur yaqaana bishii ha ka hoos marin way xadiiska waa laga fahmi karaa wuxuu yidhi bil ku dhammeebu ku bilaabay rasuulku markaasuu yidhi rasuulka ilaahdow innii utiiqu afdala min dalik waxaan kari karaa intaa wax ka wanaagsan oo yacni bil wax ka yar baan ku dhammayn karaa labaatan ku dhamay buuhi markaasaa wuxuu yidhi sidoo kale innii utiiqu afdala min dalik qaala laa afdala min dalik wax ka fadli badan ma jira bu rasuulku yidhi riwaayad kale waxay leedahay iqra'hu fi alaaati maaragtay aya fi alaain yani fi saxiix bukhaari fi alaain macnaa saddex saddex maalmood ku dhammay markaasaa xadiis kale muxuu tilmaamay um, lam yafqah man qara'a alqur'aana fii aqala min alaa ma fahmin qofkii maxaan ku dhahdaa saddex maalmood wax ka yar qur'aan ku dhammeeyo markaasaa sunnuhu waa inaad markaa un dee saddex maalmood ba ugu yar wixii waa inaad ka badisaa marka ama saddex maalmood ama toddoba maalmood usbuuc ama labaatan cisho ama shan iyo toban cisho ama bil adiga kuu tala marba waxaad awoodi karto lakiin saddex maalmood wax ka yar loo baahno de harcigu ma arrintaas waxa loo bahaya marka akhriska qur-aanku tadabur iyo ta'amul iyo u fiirsaso ayuu kaa rabaa oo ibnuqayim oo kale wuxuu odhan jiray waxyaabaha shan qodob ayaa qalbiga u dawaa buu yidhi dawaau lquluubi hamsatun waxaa kow ka ah qiraa'at lqur'aani bitadabur qur-aankoo lagu tadaburo qalbigu noolaynaya waa dawada qalbiga de ilahi ba qur'anka wuxuu ku leeyahay kitaabun anzalnahu ilayka mubaarakun liyadabaruu aayaatihi waliyatadakara ulu lalbaab marka waxa weeye dawada qalbigu waxa weeye qur-aanka oo lagu tadabburo macnihiisa la dhuuxo ah kitaabkani waa u akhridaa kitaab adiga kugu wajahay inuu yahay haddii hadda nin boqor ama adduunka basharka jooga warqad kuu soo qoro warqad adiga kugu socotaa ka warran saad u akhriyaysaa waa qiraa'a bayan astur waxay yidhaha maantun xarfa adeegaysa markaase weliba la fadhihi maystee waa bed hadda iyar akhriyo malaasi kara maaragtay waxbaa dhaafdhaafee maxaad ka fahantay maanta waa nagu wareeraysa warqaddaan lagu soo diray soomaali waa ninkay ka tocotaa dee xoogaa marka waxa weyaan waxaa loo baahan yaha inaad fahanto kitaabkani waa kitaabki ilaahay allihii uunkan iskala ku abuuray hadalkiisii weeye kalaamki ilaahay weeye waad ku noolaanaysaa la noolow kitaabku akhri marka shan qodob buu sheego taasaa ka mid a eh, khalaaulbadni calooshoo la mariyo oo soonka la badya baa ka mid a qiyaamulleylka ka mid a atadaruc cinda saxar wakhtiga saxarka kaanuu ayla meeleyli maa yajcuun wabilasxaari hum yastafiruun wakhtigaas saxarka oo aad ilaahay subxaana wa tacaala u tadarucdid oo ducaysatid oo istikfaarta la timaadid baa ka mid ah mujaalasatu saalixiin dadka saalixiinta ah oo aad markaa la fadhiisatid iyo majaalisu dikri iyo cilmiga lagu hayo baa ka mid ah wuxuu kale odhan jiray mufsidaat lqalbi fii kitaabi madaarij saalikiin shan baa fasaadinaya buu yidhi waxaa ka mid a karat lkhulta inaad meelka iska dhex gasho oo meeshii laga sheekaynayaba waad dhex taaganta meesh kastaba waad daldalmaysaa waad ka shekeynaysaado maxaa laha yaasaysa maanta o dhan waxyaaba qalbiga baabiye wey waxaa ka mid a ah tamaniga uu iska yiridiilo saasaan samayn doonaado badaacat lcaajiziin waxaa saasaan yeeli doonaantoona waxaa tamanigu iskaga jira altacalluq bihayr illah ilahay cid isku xidho ilahay cid isku xidho oo had iyo goor maaragtay ama wax ka raadinayo ama weynaynayo waxa weeye waa arrimaha maaragtay qalbigu ku baaba'ayo waxaa ka mid a ah altacaamu cunnada oo ama cunnadii xaaraanta ahayd bay noqonaysaa cunnada xaaraantii qalbigay markaa fasaadisaa ah. cunnada xalaasha ah laakiin lagu sameeyey maxay yani maarata israaf oo si maaragtay israaf aad u cuntayna iyadoo qudheedu waxay keenaysaa hurdo badan iyo iyo caajis bay keenaysaa hurdada faraha badan ayaa ka mid ah iyadoo qudheedu waxyaabaha maxaan ku qalbiga fasaadiyo dee nimaantao dhan jiifa waqtigiisulunyi marka waxa weeyaan waxyaabaha naafica ah ee muhimkae loo baahan yahay si aad nafta u taskiyayso waxaa weeye qur'aanko lagu tadaburo wuxuu ku leeyahay kitaabkiisa eh, maxaan ku la yidhaahdo miftaaxu daar sacaada laa shaya anfacu lilqalbi min qiraa'ati alqur'aani biاtadaburi wاtafakuri wax uga anficitaan badan qalbiga ma jira buu yidhi qur-aankoo lagu akhriyo waxa leeyahay tadabur iyo tafakur iyo ku-xeeldheeraansho loola yimaado ma jirta buu leeyahay waxyaabaha muhimka ah ee loo baahan yahay oo insha allahu hadalku iska dheer mid baan kusoo gabagabaynayaa sadu madaakhil alcaduw cadowgan shaydaanka madaakhilsha in iska xidho meesha dabayshu ka soo dhacaysa daaqada dabayshu kaso dhacay waa la iska xidhaa marka meesha lagaa soo gelayo oo dhan albaabadaas waa inaad xidhaa wuxuu leeya ibnu fi kitaabi adda wadawaa man xafida hadihi alarbaca axraza diinahu allaxadaati walkhataraati wallafadaati walkhudawaat ninka afartaa ilaashadaa diintiisii waa meelaysta ninkaasi afartaa shay maxay tahay daymooyinka waa isha daymooyinka waxaa la laxadaat baa la khataraat waxyaabaha khawaatirtae qalbiga ku soo dhaca waxyaabaha lafadaadka waxa lagu hadlo carabka khuطawaat tallaabada iyo socodka afartaa qofka ilaaliyaa wuxuu yidhi yanbagii lilcabdi an yakuuna bawaaba nafsihi calى hadi اlabwaab waynu taagan yahay afartaa albaab wuu iska xidhaa oo haddii afartaa albaab uu iska xidho cadowi ka adkaa buuri haddii kale wuxuu yidhi fa minhaa yadkhulu caduw fayajuusu khilaala diyaar cadow insu kusoo jibaaxo ayuu daarta banaysana qalbiga intuu dhaaco gudaha ku galo bay ku dhammaanaysa waa hadalle waaweyn buu kula hadlay agu sheekhu marka waxa weeyaan in la ilaaliyo laxadaadka maxay tahay macnaheedu ishaasi waxa weeyaan ceelya waxay u tahay zinada iyo fawaaxishta ishaasi ceelya u tahay zinada iyo fawaaxishta ilaalinta la ilaaliyaa waxay u tahay farjiga xifdintiisa ilaalintiisa ayay hawl noqonaysa walidalika baa allah qur'ankiisa ku leeyahay qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika askaa lahum yaquduu min absaarihim baa lagu bilaabay warisho isha ha wuxuu ku leeyahay cali bin abi taalib rasuulku yaa cali laa tutbicu annadrata annadra fainamaa laka aluulaa walaysat laka aaniya yani isha aragga aragga ha raacinin haddii ishaadoo suuqa mari kaaga dhacdo haweeney meel maranta ka jeeso ilaadoo foorro socon mayste laakiin islaali oo asiiraxa raacino ha jeesjeesiga badani khatar bukuu keenaya waad ku halaagsamaysaa oo waa dhici karta daydaymodaasi inay kaa tuurto mahaali kugu rido waa kii shawqi lahaa fa nadratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaaun sheekada dhammaanta buuri oo naagtii wiisha ku dhuftay markuu arkayna xoogaa dhoola cadays baa bilowday soo maa markaana salaantiiy iska warran maxaa sheegteen o kaa marka di maxaa ku xigay yaa kalaamkii iyo hadalkii bilowd hadayoodi o kaa kadibna mawcudi xaajadii dhammaatiba xamiid baa wuxuu yidhi waa shawqi wakti fog baad ka hadlaysaa hadda gaari bu wataado hoonkunbuu yeedhinayaa buu yidhi khalaas hoonku yeedhinaya waa soo ful marka shekada dhammaantay bu shawqi waa sanawaad hore buu ka sheekaynaya marka waxaa weeyaan mashaakilkaasay leedahay waxa weeye marka wuxuu yidhi kulu lxawaadii mabda'uha anadaru wa mucdamu naari min mustasqar shar marka ishaasi waa waxyaaba ugu khatarsan oo nafta halaaga waxaa waa la ilaaliya isha oo daymadaad ilaalisa qalbiga waa khataraadkaad ilaalinaysa khataraadka wuxuu leeya ibnulqayim fashaanuhaa ascabu tanaa ka adag buu yidhi arrinkeedu waayo waa meesha khayrka iyo sharku uu ka bilaabanayo oo doonista iraadaadka iyo humuumta iyo hamiga iyo cazaaimta iyo waxaad doonaysa iyo waxaad jeceshahay halka weliba qalbiga halka ka bilaabanaysa meel kicmaysa qalbiga wuu qalbiga kusoo dhacaya marka wuxuu yidhi qalbiga waxyaabaha iraadaadka xune kusoo dhacaya wax wanaagsan baa kusoo dhaca wax iska mubaaxa kusoo dhacaya waxa xune markaa khatarta ah ee meel xun kuu watee ku dhacaya ha ku sii dayana ku socdaane ka jar oo ka ilaali wuxuu odhan jiray qalbigu waa loox waa loox cad ama waa xaashi cad iraadaadka xun ee kusoo dhacayaana waxay noqonayaan waxyaaba xarar ku sameeya xarar oo markaa dee maaragtay calaamado ku sameeyay noqonayaan marka qofka caaqilkahay inuu markaa looxaas cad ee qalbigaa cad uu ku xardha buu yidhi beenta xanta balaa'idi waxaasoo macaasiya ku baabiyo ku halaago wax suuragala maha buuhi marka qalbigu waa in markaa iimaankaad ka buuxisaa oo naftii maaragtay tawakulkii iyo tarasaarshadii iyo ka ilaalaysaa madhaanshaan haddii kale qalbigaa waxaa dhici karta in xumo walba iskaga soo dhaco wuxu uhi ataanii hawaaha qabla an acrifa alhawa fasaadafa qalban khaaliyan fatamakana waa qalbi maranbu markaa intu wixii ku dhaceen baa halkaasa wuxuu ku sugnaadeen oo qalbigii markii uu iska ahaa qalbi kharaab ah oo aan iimaan iyo caqiido weyne ku jirin wixii ku soo dhacay markaa dee fadhiiste yaa ka saari doona marka adba kasaarid buu baahayay mogta marka dhufayska lasoo jibaaxo lasoo gel halkaasaa marka bala kuu fadhida waxaan la daadaawanayo ee tiifiyadan iyo naagahani wax laga daadaawanayo dhallinyarta uga diinaa waamoodina wax shaaric laga daawanayo ka inay kuwaasa khatarsan oo naagtan siday suwax haysta markaa daawato oy halkaa kuu fadhiisato talow yaa kaa saari doona laabta markaa kuu fadhiisato ood cadhowan isla baaxaadegayso saad ku gaari ka fakarto waa fasaad khatar ah marka waxa weeye qalbiga waxaa loo bahay khataraadka in la ilaaliyo waa madkhal la ilaalinayo waxaa ka mid a ah, bui lafadaadku waa waxyaabaha dee qofku ku hadlayo hadalkaa la ilaalinaya carabkaa la ilaalinaya oo marka rasuulka la weeyey maxaa ugu badan oo dadku naartay ku galaan alfamu walfarju buuhi waa afka iyo maxaan ku dhaha xubinka ayaa ugu badan waxaa naarta lagu galo oo rasuulku markii ninkii saxaabiga u yidhi rasuulka ilahi wainaa lamu'aakhaduuna bima natakalam miyaa nolo waxaan ku hadlayno wuxuu yidhi hooyadaa ku weyday maxaa xaggee dadka miyaa naarta lagu tuuraa oo afgambi loogu tuuraa ilaa waxay shaqaysteen carabada kaga hadleen mooyaane waxaa ugu daran in lagu sugaalaga waa carabka waxaad arkaysaa marka carabku meeshu ku yaallo xubnaha kale waa ka duwan yahay meesha ilaahay ku abuuray baad ka fahmaysaa in lagu leeyahay afka isku haya soma aragtid oo xaggan dhan xarag baa ka sarreeya xagga maarata ilkaha xagga gawsaha xagga ka xiga ilkaha dhinac walba ka xiga markaasa haddana saa laguma kaaftoominay bishmaa laga sii sarraysiiyey si fiican isugu qabaa lagui afkaaga oo hadalka daa meel adag buu ku jira soma aragtid meel adag buu ku jiraa marka waxaa la doonaya in la ilaaliyo oo wuxuu odhan jira yaxya ibnu mucaad alqalbu kalquduuri taqlii bimaa fiiha wa alsinatuhaa maaarifuha wuxuu hi quluubtu waa dheri waxaasaa u karmaya quluubtu waa dheri dheriga marka dabka la saaro saasuu karaya kurkurtaasu haya soo maha marka waxa weeyaan carabaduna waa mqorofkii la derayay baalkii marata marqacaddii wixii la derayay soo ma aragtid wixii karayay de waxbuu soo daray marba carabka markuu hadlaba qalbiga waxba ka saaraya soo ma muxuu ka hadlaya ma waxun buu ka hadlayaa ila waxay dhahan kullu inaa'i bima fiihi yandaxu qof walba dee wel walba ku jir baa laga shubaa sooma marka qalbigan wuxuu ku jiray carabkaa soo tuuraya soo ma marka carabkan wuxuu baahayay ilaalin xoog leh waa yaabaha ugu khatarsan weeyaan carabku ee qofka bani aadankaa meel xun ka tuura waxaa dhici karta inuu qofku iska ilaaliyo inuu ku dhaco zina ku dhaco oo maxaan ku dhahdaa uu qof muslima dilo oo wax badan iska ilaaliyo lakiin waxaa dhici karta oo xaaraan inuu cuna iska ilaaliyo wax badan oo xubnaha kale ah laakiin carabka waxaa laga yaabaa xanta iyo iska sheekaynta beenta iyo waxaas inay iska tahay wax sahlan waa mujtamac waxyaabaha loo bahan qofka muslimkaahi inuu aad uga taxadaro waa carabkaas ka mid ah. rasulka kii laa yastaqiimu iimaanu cabdin xataa yastaqiima qalbu walaa yastaqiima qalbu xataa yastaqiima lisaanu yani iimaanka addoonku yani toosi maayo ilaa qalbigiisu tooso qalbigiisuna toosi maayo ilaa carabkiisa uu tooso marka waxaa muhima inuu carabka ilaahayno man kaana yuuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut qofka ilaahay rumeeyey ee maalinta akhira rumeeya ha yidhaahdo qowl ha yidhaahdo wanaagsan ama ha iska aamusa buu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh khutawaadku iyadu waa tallaabada oo marka in la ilaaliyo meeshaad u socoto xaggaad u socotaa waqsid fii mashika waqdud min sawtika socodkaagu markaa waa inu qasad leeyahay waa inaad wax fiicanoo mubaax ku ah ama ad ajarka helaysa u socotaa wuxuu yidhi ibnuqayim laba turunturraa jirta buu yidhi oo turunturada cagta iyo turunturada carabka labadaba ilahay wuxuu ku jamciyey buu yidhi aayadda wacibaad raxmaan wacibaad araxmaan aladiina yamshuuna cala ardi hawnan waidaa khaaabahum اljaahiluuna qaaluu salaaman da carabka la yeelanaya hadal waagsan ku hadal qaaluu salaaman iska dhig haddii kale turunturada carabka lagaa yeelanaya markaad soconaysana hawnan meeshii degan ku soco marka labada turunturo carabka iyo lugta waa lagu jamciy bu yidhi aayaddaas waxaa kaloo eh, eh, khawaatirta qalbiga iyo maxaanku laxdaadka iyo khataraadkiina iyana waxaa lagu jamciyey buu uhi yaclamu khaayana talacyun wamaa tukfi suduur ilahay wuxuu ogyahay isha wax khiyaamaynaysa iyo laabta wax qarinaysa marka ishuna waa laxdaadkii isha wax arkaysay laabtana maxay noqonaysa khataraadka ilahay waxaan ka rajaynaa subxaana wa tacaala inuu indhaha iyo quluubta inagaa intaba inoo ilaaliyo allahuma aati nufuusana taqwaaha wazaka anta khayru man zakaaha anta waliha wamawlaha subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk